bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allaahuma callimna maa yanfacunaa wanfacanaa bimaa callamtanaa wasidnaa cilman watuqan yaa kariimu yaa latiifu allaahuma salli wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyunina muxamedi waclaa aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala almusanifu raximahu allahu tacaala wali xata alatii yantasibu lficla walxata alatii yuntasabu lficlu bacdaha macnayaani <clears throat> walixataa xataa waxaa u sugnaaday allatii xataadaasoo yuntasabu la kordhigo ama yantasibu uu kordhigmo alficlu ficilku uu kordhigmo bacdaha gadaasheeda macnayaani laba macno ayaa u sugnaaday fa mari takuunu waxay ahaataa bimacnaa kay kay macnaheedi baa tacliilsoo garanaysaan haa cilad wadaalika arrinkaasna wuxuu ku imaanayaa idaa kaana hadduu yahay maa qablahaa waxaa ka horeeya cilatun hadday sabab u tahay ama cilad u tahay limaa bacdaha waxaa ka dambeeya aslim horoy islaam xataa tadkhula aljanna micnee xataa tadkhula ay kay tadkhula weela macnata islaamnimadu waa cilad iyo sabab keenaysa qofku inuu jannada galo soomaan ha islaamu waa sababtii natiijadu maxaa weeye markaa yaah dukhuulu ljanna wakaa marka waa in markaas hole keey bay la macno tahay soomaa oo waxaan leenahay aslim war islaam hooy xataa tadkhula aljannata kelmadda ah xataa tadkhula aljanna yah soo mustaqbal uma aha limaa qablahaa oo aslim mustaqbal muu taha in qofku islaamo iyo jannada gelideeda miskumarba maya way kala dambeeyaan ok marka anigu aan leeyahay hadda aslimu lislaam xataa tadkhula aljanna warka hadda iga soo baxaya waa zamanu takallumkii aan hadlayay soo xilliga aan hadlayana jannadii mala galay weli maya marka waa mustaqbalun lizamani takallumi walimaa bacdah walimaa wa binisbati limaa qablaha soo wa taaratan marna takuunu waxay noqotaa bimacnaa ilaa ilaa bay la macno tahay marna wadaalika taasina waxay ku imaanaysaa yaa idaa kaana hadduu yahay maa bacdahaa waxaan ka dambeeyaa ghaayatun hadduu yahay yool iyo meeshii lagu dhammaanaya hadday tahay way macnu limaa qablaha markii loo fiiriyo waxa ka horeeya haaya haddaa maqasho waxa weeye yantahii ilayhi al amru way macnuhu arrinkaa ku soo dhammaado baa laga wadaa haaya marka marna ilaa macnaheedii bay faa'iidaysaayo oo macnaheedu muxuu yahay idaa kaana maa bacdaha waa haddii waxaa ka dambeeyaa ghaayatun ay tahay limaa qablahaa soma jeedid qowlihii tacaalaa lan nabraxa ka suuli mayno calayhi cala alcijli caakifiina inaad dul yururno caabudayno xataa yarjica ilaa an yarjica way bacno bilmacnata ilaa an yarjica ilaa uu kasoo laabanaayo ilayna xaggayga muusa muuse uu kasoo laabanayo marka xataadani rujuucu muusa waa qaayo iyo yool soo maa macnuu maxaa weeye yentahii cukuufuhum dulyururka ay dul fadhiyaan cijliga goormuu dhammaanayaa idaa rajaca muusa ama birujuuci muusa markii rujuuci muusa waa meeshii haayadii yoolkii la gaarayo weeyaan warkaa waa ku dhacay soo warkaas ma fahamti waaya waa ka qawlika oo kale wayaa dhahaysid laa siiranna waan soconayaa waan soconayaa xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ka soo baxayso hadda kay ma noqon kartaa tani la asiiranna waan soconaya kay tadluca shamsu si qoraxda u soo baxdo maxaa socodka qoraxda ka galay ama socamaha socon labada shar qoraxda soo baxaysa miyaysan ahayn marka kayma noqon karto marka maxay noqonaysaa tani ilaa waqad tasluxu inay u suubanaato ayaa la arkaa lilmacnayayni labadii macnaba ka qowlihi tacaala oo kale faqaatiluu la dagaalama allatii tii tabqii gardarada bilowda oo gardarada wada xataa tafii'a ilaa amri illaah ilaa arrinka alle usoo laabanayso tafii'ay tarjacow marka kay iyo ilaa labadaba macnaheedu way qaadanaysaa bal fiiri yaxtamilu waxay xambaari kartaa an yakuuna almacna macnuhu inuu yahay hee kay tafii'a oo markaa ku macnee faqaatiruu la dagaalama allatii tii la dagaalama tabqii gardarada waday xataa tafii'a oo macnaheedu yahay ka itafiya si ay markaas si ay dagaalka in la dagaalamo la edbiyaa maxay keenaysaa an tafiya ilaa amrillaah ilaahay amrigiisina usoo laabata soo keeni mayso marka waxaa hore waa sababtii natiijada ka dhalanaysaa maxay tahay ilaahay in loo soo laabto warkaa ku dhacay soomaa kaantafi xataa tafiya si ay ugu soo laabato ilaa amrillaah waaya aw amase ilaa an tafiyana way noqon kartaa ilaa adoo ku micnaynaya oo maxaa dhahaysaa faqatiluu la dagaalama allatii tii la dagaalama tabqi gardarada waday xataa tafiyaa ilaa ay u soo laabanayso ilaa ay u soo laabanayso ilaa amrillaahi waaya wanasbu mashruuc cusub buu galay wanasbu kordhig la kordhigo ficilka fii haadihi lmawaadici boosaskan hadda aan ku jirno iyo wamaa ashbahahaa wixii la mid ah yaa kordhig la kordhigaahi bian buu ahaaday an taasoo mudmaratin la qariyey bacda xataa lagu qariyey xatman si waajiba lagu qariyey laa bixataa nafsihaa xataa laftigeedu ayad waxba kordhigi mayso weeyaan warka kordhacay soomaan yaa wax kordhigaya baa laisugu yimi waxaan aragnaa xataa yo ficil ka dambeeyu kordhigan yahay mani naasibu yaa kordhigay wuxuu yidhi waxaa kordhigay bian mudmaratin xatman an qarsoon ayaa kordhigaysa buu ku yiri xataa ma kordhigayso arinka maxaa u samay saa maxaa u leedahay yaa qabayana xataa kordhigayso khilaafan ay mukhaalifiina xaalanay kuwa hee ku khilaafay oo kaga duwan lilkuufiyiina kuufiyiinta kuufiyiinta maxay leeyihiin xataa tafiya xataa xarfu nasbin xarfu nasbin bay leeyihin warku waa dhan yihin tafiyaa ficil mudaaric mansuubun bixataa laakiin saas maaha buu ku leeyay maxaa weeye marka yaa waxaa weeye buu ku leeyahay xataa xarfu xarfu jarin waqaayatin baa la yidhaahdaa xarfu jarin waqaaye yool bay sheegaysaa way noqotaayo daliiluu kuu soo wadaa waaya marka kuufiyiintu waxay qabaan hee in xataa laftigeedu ficilka kordhigayso shiikhu muxuu yidhi xataa kordhigi maysa maxaa kordhigaya an qarsoona xataa ku qarsoon soomaa waaya liannahaa sababtuu ku wadaa liannahaa maxaa yeelay xataadu qad camilad waxay ku camalfasay oo ku shaqaysay fil asmaa'i asmaadii aljarra sooma kordhigayo macnuha weye qad camilat iljarra hoos dhignimay ku shaqaysay xagee kaga shaqaysa fil asmaa'i magacyada kaga shaqaysa kow ka qowlihi tacaalaa xataa malaci lfajri sooma jeedaan xataa xiinin xataa waa xarfu jara malaci waa ismu junuba xataa haye haddaba falow camirad hadday kaga shaqayso fil afcaali ficiladii hadday kaga shaqayso annasba ay falow camirad hadday ku camalfasho haddana annasba kordhignimo hadday ku camalfashaana lazima waxaa markaas laasimay an yakuuna inuu noo sugnaaday lanaa annaga caamilun shay inuu noo sugnaaday eray inuu noo sugnaaday eraygaasoo waaxidun keliya oo yacmalu ku shaqaynaya taaratan mar fil asmaa'i asmaadii wa taaratan marna filhee afcaali ku shaqaynaya wuxuu raa ku dhaho sideedaba xataa niman yaho waa la wadaagaa oo wadaaga ficilka iyo isimka ficilka isimka wadaaga xataa xataa ficilka way gashay waata xataa tafiyaa isimkana way gashay oo mee xataa mutlai ayib marka xataa xarafka intee loo qeybin jiray saddex qeybood mukhtasun bilficli mukhtasun bilismi mushtarakun bayna soomaaha marka hadda xataa maxay noqotay mushtara bay noqotay mushtara bay noqotay <clears throat> waaya qaacida marka timaaday waxaa ku leeyahay xagee lagu arkay hal eray hal eray inuu ficilna ku shaqeeyo kordhigo isimna hee kordhigo hal jihana kaga shaqeeyo de hal jiho ma garanaysaa xarfujirnimo iyo qaayo asagoo ah buu ficilkiina ku shaqeynayaa isimkiina ku shaqeynaya hagaa lagu arka ma jirto waxaas marka qaacidaa timaado waxay leedahay alxuruufu laa tacmalu alxuruufu ilaa mukhtasatan sideedaba ficil haddaa shaqaynaya waa ficil mukhtas ah ama isim buu mukhtas u yahay ama ficil buu hadda hal soo mushtarag maa yaah hal ma shaqayso hal hal ataa caliyun hal xarfu istifhaam ka soco ma shaqaynayso hal muxamedun qaayim hal xarfu istifhaam laakiinse min haye xarfu jer albeyti macnahaysa ismun shaqada la sheegaya waxa weeye wax ka dambeeya inay ku shaqaysade macnuha sidaa hal wax dambeeya wax ka horeeya toona hee ku shaqayn mayso sababtu maxay tahay liannaha mushtaraka waa la wadaagaa mushtaraka bayna alficli wal ismi amaa lam imow haye ficil yadhabu lam geli lam yadhab waa shaqays id ficil mudaari majzuumun bilan bay noqotay rimniin ba meesha keentay sabab liannahaa mukhtasatun bilficil maxaan leynaa markaa yah laa tacmalu alxuruufu ilaa mukhtasatan xuruufta inay mukhtas yihiin oo meel u go'aan mooyaane si kale hee ku shaqayn mayaan kow soo maa haye marka hadda marka xataa mukhtas mas mushtarak maxay noqotay yah mushtarak bay noqot soo maan zaala alikhtisaas marka meesha maxaa ka baxay inay meel u goodo soo maan marka waxaan leenahay idaa zaala alikhtisaas zaala alcamal idaa zaala alikhtisaas ee eh, zaala alcamal mar hadii meesha in meel u go meesha ka baxday camalkii ay qaban lahaydna meesha wuu ka baxayaa marka waxaan leenahay xataa waxba kordhigi ayadu xataa hee eh, waxba kordhigi meelaha u go-do xarfujarka isaga go-do xataa xarfujar madlaciisa majruurum bilkasra laakiinse ficilka ma kordhigayso waaya yaa kordhigaya marka muxuu banaan marsada marka an in lagu qarinaya meesha warkabaa ku dhacay soo maahan marka xataa xarfu jar waqaayaa dhahaysaa tan ku xigta ii sheeg ficilkana mansuubin bianmud mara dhahaysa waaya wahaadaa arrinkaasna laa nadiira lahu fi lcarabiyati carabiga laga heli maya buu ku yii marka saas wax ah, saasoo kale ah. xaalaatu rafci ficli bacda xataa ficilka xataa gadaashiisa imaanaya xaaladaha la kordhigo saddex shardi buu keenaya saddexdaas shardiba waa in ficilka laga helaa marka la godayo alwalu kan koowaad kownuhu fil ficilku waa inuu yahay musababan mid la sababa yani natiijo waa inuu yahay dheh camaa qablahaa waxa ka horeeya waa inuu natiijo u yahay macnuhu muxuu yahay waxaa xataa ka horeeya waa inuu sababtii yahay xataa ficila ka dambeeyoo la godayn inuu natiijadii soo baxday yahay warka waa ku dhacay soomaa kownul ficli ficilku inuu yahay musababa natiijo ama mid la sababay waa inuu yahay hee camaa qablahaa markii loo fiiriyo waxa ka horeeya yacni waxa ka horeeya wuxuu noqday sababtii kadib markii sababtii la shaqogeliyana wixii soo baxay ficilkan ayaa natiijo noqonaya walihaada sidaa daraaddeed ayaa imtanaca waxaa meesha waxaa la eh, diidma noqotay arrafcu godaalkiibaa diidma noqotay la godi lahaa fii naxwi maa sirtuma socon xataa adkhula albalada ilaa gurigmagaalada ilaa aan ka gelayay ayib hadda hadda dhaho ka waran sirtu waa socday xataa adkhula albalad socodkani soo sabab ma ahan inaa beledka geshida yaah haa sayruka waa sababun lidukhuuli lbaled sax laakiinse hadda seer ma taal meesha ma seer baa ma asirtu micnee ma socon diid maa taal meesha meesha negatif baa yaal marka fiidi marka maasirtu negatifkaas maasirtu la geliyey ayaa waxaa diidmo noqotay adkhulu in la dhaho sababtu maxay taha waa tan li'anna intifaa'a asayri in socod la diidaahi laa yakuunu ma ahan sababan mid sabab u noqotay lidukhuulin meel la galo maba la socone ma sababsay ugu noqotaa laakiinse meesha haddaysan diidma ooli lahayn dee sababa u noqon kartaa soomaa yaah haa kaasaa oo la soco marka wa fii qawlika aa dhahaysid maasirtu ma socon xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu hee ay soo baxday wa fii qawlika ay dhahaysid sirtu waan socday xataa tadluca shamsu ayadana in la godo waa la diiday sababtu maxay tahay lianna sayra socodku laa yakuunu ma ahan sababan liduluucihaa liduluuci shamsi socoha maa socone qoraxdu inay soo baxsa mashakil baa ku jira annaguna waxaynu muxuu ahaa xataa waxa ka horaya inuu sabab yahay waxa xataa ka dambeeya ficilka inuu natiijo noqdo sababta ka soo dhalatay warkaa waa ku dhacay soomaa haa waaya welidaa fiiri marka tusaalihii hore maasirtii macda laga jaro sirtu xataa adkhulu waa la godi karaa hoos u keenaya shardiga kood marka muxuu yahay waxa xataa ka horaya waa inuu sabab yahay waxaa xataa ka dambeeyana waa in natiija uu noqdaa warkaabaa kudhacay soomaan shardiga koowaad wey shardiga labaadi an yakuuna waa inuu yahay zamanulficili ficilka meesha imaanaya zamankiisa uu dhacayo alxaal an yakuuna zamanulficili alxaala soo maah waa inuu xaalada hadda waa inuu dhacayaa ficilku lal istiqbaala lama ogola inuu mustaqbal noqdo ficilkaas ficilka aartinaa godid waa in uu yahay ficil markaa hadda aa dhacaya waa inuusan mustaqbal ahayn calalcagsi anigoo lid kaga dhignay min shardi nasbi shardiga ficil lagu kordhigayay shardiga ficil lagu kordhigayay muxuu ahaa ii sheega kownulficili mustaqbalan buu ahaa ficilkiibaa xaal noqda haddeer ah markaas kordhignimada meesha ka baxaysa haye ogooo shardiga hore meesha inuu kugu jiraa waa inuu natiijo waa inuu yahay waa inuu haylaawin waa inuu natiijo yahay koow laba maxaa noo soo baxay waa inuu hadda waa inuu socdaa ama dhacayaa hadda waa inuu dhacayaa ay lagu jiraa markaa hadlaysid ya waa inuu dhacayaa waaya ilaa laakiinse anna alxaala xaaladda hadda taagan ficilku inuu dhacaa tahaarata marka qaarkood yakuunu taxqiiqan waxay noqotaa mid run ah oo markaa markaadaba loo jeedo wa taharta marna yakuunu waxay noqotaa taqdiiran mid la qadarayo waaya mid la qadarayay noqotaa waaya yacni wax hore u dhacay ayaa waxaa laga dhigaya inuu hadda dhacayo kale sawir horaa aragtayoo ma garanaysaa sawirka laba nin baa issalaamaya aabbaha iyo mid kale aab wuxuu salaamayaa hebel baadhahaysafirficilkaaga muxuu yahay aaba wuxuu salaamayaa cali xagee ku jiraan sawir baa ka fiirsata aaba wuxuu salaamayaa cali ficilkani goormuu dhacay waa hor sawirka hor alqaada laakiinse adaa maxaa ka dhigaysaa inuu hadda dhacayo macnuhu intaa keliya waa fahamtaa u malaynayaa marka wuxuu yidhi ficilku laba siyaabood buu xaalku noqon karaa inuu xaal iyo haddaba socdo oo shaqadii lahayo iyo in wax hore u tegey laga soo qaadayo wax hadda dhacayo socda taa hore marka taxqiiq baa la dhahaa tan dambana waxaa la dhahaa taqdiir yacni waxaa la qadarayaa ficilkii waa hore dhacay inuu hadda hee socdo dabcan wayna dani keentade fal awalkan koowaade ka qawlika ilaahaasi weeye sirtu waan socday xataa adkhuluhaa ilaa aan gelayo yacni markaa hadalka dhehaysid sirtu waan soo socday xataa adkhuluhaa ilaa hadda aan gelayoba yacni haddaa lugtiibaa hadda wadaaba dee haddaabaa sulweynaysaa war kumeeye sirtu waan soo socday xataa adkhuluhaa ilaa hadda aan sooba gelayaba haddaan wadaaba yacni gelidii marka hadda hadlaysid oo alladaan sooba gelayo baa maxaa wada shaqadii gelidda markaas dee sababtii socodkaani waa sababtii duquulka keentay labo duquulka gormu dhacaya gormu dhacayaa haddaanba wadaabad goraan wadaa haddaan wadaa waayah agfiin muxuu yidhi idaa qulta waa haddaad sidaa hadalka u tiraahdo daalika sidaa arinkaas hee wa anta walxaal anta adigoo saayirun soconayaba fi xaalati dukhuuli kuna jira xaaladii guri soo gelidda baaba ku jidhaaba waay taama marka waa tii xaqiiqada ahee looba jeeday athaani waxaa weeye kal mihaalilmadkuuri tusaalihii lasoo sheega la mid tahay waa idaa kaana sayru socodka hadduu yahay iyo wadukhuulu gelidu tusaalihii hor laftigiisa sirtu xataa adkulaso garamaysaan oo kale weeye baad dhahaysaa sirtu xataa adkhuluhaa laakiinse asayru socodka sheegaysa sheegayso waan soconaya aan leedahay aan soconaya leedahay yaa iyo wadukhuulu gelidda aad sheegaysid qad madayaa baasti wiyoo horeeba dhaceen ba ayagu laakinaka hase yeeshee aradta adaa waxaa damacday xikaayatal xaali inaad hadda ka sheekayso oo sheek ahaan inaad haddaba u wariso sidii inaa hadda wixii dhacayaanba baahee baa ka dhigtay weeyaan oo sirtu waan soconayay xataa adkhulahaa ilaa aan gelayay hadduu sheekadii hayaa welibaabaa sidaa daraaddeed wacalaa hadaa sidaa daraaddeed jaa'a waxaa ku yimi arrafcu godaal in la godo fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisii ahaa xataa yaquulu rasuulu qiraa'aad baa tilmaamaya baa leeyi qira'aadda waxay leeyihiin xataa yaquulu rasuul sare maxaan kusoo dhaafnaa aayaddan yaah inay nasbo tahay soo maxaan ku cileennay lianna qowla rasuuli sala allahu calayhi wasalam hee mustaqbalun binnisbati lizilzaal soo maa hagaag hadeerna waa la godo xataa yaquulu baa lay sida hore noogu saxantaa haddana xataa yaquulu oo maxay tahay tanina tanna shuruudaan soo fiirina horta silzaalka iyo rafaadka la marsiiyey sabab ma yah sabab keentay nebigu inuu hadalka way tahay marka waa natiijadii koow shardiga hore waa la buuxiyey shardiga labaad hadalkan meesha yaalla waa horuu dhacay waa horuu dhacay laakiinse adaa waxaa iska soo qaadaysaa inaa ishaba saar eeg xataa eeg wasulziluu waa la gilgilay oo waa la zelzelay haye xataa yaquulu rasuul ilaa uu nebigu kaba dhahayaba yacni waxaa ka soo qaadaysaa xaaladii markaa lagu sugnaa rafaadkii meeshaa ka jiray jabkii rafaadkii baa intaa ishor keento baa waxaa ka dhigaysaaba markaas inaad daawanaysa nebigoo dhahaya mataa nasrullah yacni xaaladii baa keentay waxaan ka dhigtay wax hadda soconaya welidaaba kitaabka qadrigu waa kitaab la yaabla wey waaya macna waxa weye kaanii andur bay ka mid tahay yani fiili xataa yaquul yani waaba waxaaba moodaa inaan u jeedo kaanii anduru inaaba fiirinayo nebiguu dhahaya markaa mataa nasrullaahi yani baastii ama maxaan eh, maadigii waa hore dhacay ayaa intaas soo qaadatay waxaa ka dhiganaysaa sidii shea hadda soconaya oo kale waaya marka waxaa loo yaqaanaa taqdiir weeye xataa yaquulu rasuul ilaa nebigu uu ka dhahayaba warkiiba uu ka wado lana zilzaala maxaa yeelay zilzaalkiiyo walqowlu warkii nebiguba qad madayaa horay u baxeen horay ayay u baxeen weeye halkaa marka u fiirso tan ma garanaysaa ficilkeeda la godayo waxaa loo yaqaanaa xarfu ibtidaa'in laa maxalla lahu min alcraab xarfu ibtidaa wey yani waxaan ka dambeeyaa wax shaqaa ay ku leedahay haba yaraatee ma jirto weeyaan xarfu ibtidaa baan dhahaynaa yaquul wuu godan yahay ficil mudaarifuma bidama baan dhahaysaa naamu way seexdeen xataa maa tastayqiduu oo markaa maba soo kicinba eeg naamu way seexdeen haye marka seexdeenna inay seexdeen xataadan ibtidaaga sheegaysaa waxay tilmaamaysaa ficilkii hore wax ka farcamay welidaa waxaa loo yaqaanaa xataa alfarciyana waa la dhahaa farac ba sheegaysaa xataa yaquulu rasuulu wasulziluu ayada iisoo bilaaba xeed ku bilaabanaysa ya ayada gadaal laga soo qortaa wax ka howl badan lama arag war ma haysaan am xasibtum an tadkhulu ljannata walamaa ya'tikum mathalu aladiina khalow min qablikum masathum lba'saau wadaraa'u baa taabatay wasulziluu waana la gilgilay soo maa intaa markii loo qabtay faraca maxaa ka farcamay xataa yaquulu rasuulu oo markaa nebigu ay kasoo boodayso inuu yidhaahdo mataa nasrullah saas yacnii xaadiada dhacdada meesha dhacaysa ayaa waxaa kasoo farcamay oo dhashay he warkaa nebiga dhashay farciyana saas waa loogu bixiyaa hadda waxaan fiiri saafara abi aabbahay baa safray haye maxaan ka farcamay xataa laa ushaahiduhu maba arkin marka yani ma arkayo yani ma arkin yani ma ujeedo markaa macnu meesha markaa xataada ibtidaa'iyada loo yaqaan fa baa la gelin karaa fa booskeeda saafar abi aabbahay baa safrahaye falaa ushaahiduhu ma arka marka hadda inuu yacni muuqaalkiisu hadda hee ima muuqdo weeye macnu saas weye waaya wathaalisu shardiga saddexaad waxaa weeye an yakuuna inuu ahaado maa qablaha waxa ka horaya xataada taaman taam waa inuu yahy taam maxaa laga wadaa ay mustaqila binafsiha w man jumladan xataa ka horaysa waa inay dhammaystiran tahay hadday ficli faacil tahay hadday kaanoo qatua tahay hadday mumtadadii khabar tahay jumla mustaqila waa inay tahay walihadaa sidaa daraaddeed ayaa imtanaca waxaa diidmay arafcu godaal baa diidmay inuu saarmo fii naxwi sayri socodkaygu xataa adkhulahaa weeye ilaa aan galo wey sayirihii socodkayso mubtada maa muxuu baahan yahay khabar jumla taama miyaa marka maya welidaa xataa adulaha lama dhigi karo xataa adul lama dhigi karo maxaa yeelay xataa yadul intii laisu qabto ba waxaa laga hoosaarayaa magac sayrihii socodkaygu hee dukhuuluhaa weye ilaa aan ka gelaya weye socodkaygu wa fii naxwi tanoo kale fiili kaana wuxuu ahaaday sayrii socodkaygu wuxuu ahaaday xataa adkhulaha ilaa aan ka geliyo in xamalta haddaa ku xambaarto kaana kaana haddaa ku xambaarto cala nuqsaani inay naaqiso tahay hadday kaana naaqiso tahay sayrii maxay u qaadanaysaa maxay u qaadanaysaa isim ismu kaana maxaa maqan markaa khabar nuqsaan baa ku jidha duuna tamaami laakiinse kaana hadday taam tahay ka waran saydi muxuu qaadanaysaa faacil maasha alla faacil kaana sayrii micnee marka kaana sayrii ay xasala sayrii weeye socodkaygii baa jiray ay wujida sayrii xasala sayrii socodkaygii baa meesha jiray marka hadday tamaam noqoto waa la godayaa in dhammaystirna soo maahan ha kaana sayrii socodkaygiibaa ahaa xataa adkhuluhaa ilaa aan geliyay hadda marka kaana sayri haddaad taan ku macnayno saddex shardaan fiirinayna horta kaana sayrii sabab ma tahay keenaysa dukhuulka yaah haa way tahay hadalkan kaana sayri xataa adkhuluhaa xaaladaa markaa meesha ay gelaysay ma dhehaysa mise maadan dhahay waan dhahay haye igu dar kaana sayrii jumlo taama ma tahay oo ficli faacil ka kooban haa way tahay adkhul waa la godayaa markaabuu ku leeyahay waayahay aaniyan lakan labaad oo anta loo qarinayaah oo in la qariyay waajibka tahay waxa weeye waayahay idmaaru an an in la qariyo weeye bacda aw aw gadaasheeda inta waa boobsinayna almas'alatu thaaniyatu bacda aw aw gadaasheeda inaan la qarya weeye allatii awdaaso bimacnaa ilaa ilaa la macnaa aw ilaa la macna ah mhm. falawlu tan koowaada ka qowlika weeye la alzamanaka waan kula joogayaa oon ku ag fadhinayaa hooy aw taqdiya ilaa an taqdiya xaqii ilaa xaqaygaa iska bixinaysa meel noogama socdo weeye ay ilaa an taqdiyanii ilaa aad isiinayso xaqii xaqayga ilaa awdan marka maxaa weye ilaah weeye soomaa qaala shaacir wuxuu yidhi laa astadhalanna oo fudeysade asaaba wax kastoo adag awdika weye ilaa aan ka gaaraya almunaa yoolkayga yoolka gaaristiisa halmar lama boodo ha mandalabal kulla faatal kullu weeye tartiib baa loo gaaraa yoolka qorshaa loo degsadaa waa loo tukubaa ha hari habeen baa loo soo jeedaa hal mar lama gaaro mm-hmm. ha qofkii daala oo rafaada oo qofkii magaranaysaa isboobsiiya maxaan leenahay laa dahran abqaa walaa ardan qadaca dhulna ma jarin dhabarna ma ilaalin maxaa laga wadaa ninkii gaadiidkii intuu fuulay gaadiidkii socodsiiyey saxarihii bartankiisina neefkii ageel ahaa uu soconba waayeyba wadanna ma gaarin meeshuu ma gaarin neefkiina ma socon karo neef ma noola laa dahran abqaa walaa ardan qaaca saasoo kale markaa noqon buu ku leeyahy wathaani nooca labaadoo ilaa loo qarinayaa qowluka weeyaa dhahaysid la aqtulanna alkaafira gaalka cuudkaan u shidaya aw yuslima see ku aw yuslima ama wuu islaamayaa ilaa uu islaamaya maaha ama wuu islaamaya meeshan darajaad islaamka loo soo mara ma leh adeer shahaadahaasaa ku islaamtay maanta ashhadu baan dhahayahay biri waqowli shaaciri iyo qowlkii gabayaaga wakuntu idaa qamastu qanaata qawmiin kasirtu kucuubahaa aw tastaqiima wakuntu buu yidhi waxaan ahay idaa qamastu markaan qabto qanaata qawmin qolo warankeed markaan qabto kasirtu mid jebiya kucuubahaa taagageeda warankaa wixii ka taag taagan baa jebinaya aw tastaqiima ama inay toosan tahay wax ka ma jiraan marka qolo warankeeda qabto waxaan toosinayaa qolqolooceeda iyo taagtaaga ku yaal iyo ma magaranaysaa kuuskuusa ku yaal aw tastaqiima ama inay toosan tahay ama inaan toostoosiyo yacni ama hee inay toosan tahay wax ka dhexeeya ma jiraan buu ku leeyahay oo wuxuu ka wadaa aniga markii qolo madax la iiga dhigo qoladaas wixii kharbaan oo ku jira meel baan ku ogaanaya ama inay dad wada fiican yihiin ama inay dad wada fiican yihiin ama wixii khaldanoo ku jira hee inaan shaqo ka qabanayo wax ka dhexeeya ma jiraan wey ha ku micnayn aw tastaqiima ilaa ay ka toosaysa ma jidhwaga ama inay wada toosan yihiin wey macnuhu kasartu waan jibinayaa kucuubaha taagtaageedaan jibinayaa aw tastaqiima ama inay toosan tahay wax ka dhexeeya hee ma jiraan weeyaan ay ilaa an tastaqiima inay toosan tahay mooyaane markaas maxaan samaynayaa falaa agsiru kucubaha waxaan ka jajabinayaa haba yaraatee ma jirin waxba kuma yaalaana dee waa fahamta soo maaha walaa yasux ma ansax maaha buu yidhi antaguna inaad tidhaahdo huna halkan macnaa ilaa lianna alistiqaamata maxaa toosnidu laa takuunu gaayatan lilkasri ma garanaysaa jebidda iyo in shay la jebiyaahi yool marka ay gaarsiinaysaah ma shaygu inuu toosmo yacni in wax la jajabiyo yool uma aha inay wax toosmaan ha marka ismaleh buu ku leeyahy waxbaan jajabinayaa kadib waxbaa toosmaya sax maaha buu ku leeyahy ee maxaa saxa kala saar waxaan inaan degaandigta ka dhigo aan leenka saaro ama ina ayagu hee toosan yihiin aalian idmaar aan in la qariyo bacda faa'i sababiya faada sababta tilmaamaysa almas'alatu thaaniya haalidatu waxa weeye bacda faai sababiya inuu yimaado idaa kaanad waa hadday tahay faa sababiyadu masbuuqatan mid lagu hormariyay binafyin diidmo maxdin baraxla nafyi maxdi maxaa laga wadaa huwa aladii baqiya calaa xaalibay yacnii nafyiga aan isbedelin baa laga wadaa huwa aladii baqiya calaa xaalihi waa nafyiga aan isbedelin aw mase bacda dalabi alficli ficil waxa lagu dalbaya gadaashiis inay timaado baasha loo yaqaan hee fasoobiyadu meesha uu ku leeyahay sheikhu raximah allahu nafyi maxdiya isagaa kala saari doona meesha uu ku leeyahay dalabul ficli ficil in wax lagu dalbaa muhiima haddii meesha ficila waxaan ahayn wax lagu dalbayo maxaan leenahay fasobia wax ka dambeya lama kordhiyo la godaya nazaali soo deg eg nazaali ismu ficil soo maahan nazaali macnaa inzil weeye waa soomaan nazaali waataan soo dhiganay mulxaha kusoo dhiganay nazaali bimacnaa ismu ficil amar mabniyun cala alfatxi weeyaan nazaali ismu ficil amar mabniyun cala alkasri fi e, ismu ficila amrin weeyaan macnuhu saa markaad tidhaahdo ma ficil caadiya yah maya lakiin waxbaa lagaa dalbaday soomaa dalab ba meesha yaal ha fa uxadiu baad dhahaysaa maxaa yeelay oo godaysaa fada xarfu cadaf bay noqonaysaa sabab meesha dalab baa yaala meeshan waxaa yaalahay dalabka waxa keenay ficil maaha waa ismu ficil baanaysaa ka soco insha alla waa gaari doonaa waaya wuxuu yidhi fa nafyu qowlihi tacaala laa yuqdaa calayhim la xukmin mayo inay geeri ku dhintaan la xukmin mayo oo fa yamuutu markaa ay leedaan yacni inay in geeri maxay yidhahdeen yaa maaliku hee liyaqdi calaynaa rabbuka rabbigaa nooga nooga weydiiy inuuna laayoba inaan geeri noo xukumo maxaa laa yuqdaa calayhi loo xukumin mayo oo haddii loo xukumiyo maxaa imaanaya oo ka dhalanaya fa yamuutu ay markaa baaba'aan yani noloshaa lagu hayanaya si ay cidaabku u bataan wey wa qawluka dhahaysi weeye maata wa qawluka wal cusub isdhegeyso meeshuu ku lahaa nafyi ma ku faahfaahinaya wa qawluka oraahdaada dhahaysid maa ta'tiinaa nooma timaadide maxaa noogu imaan weyde fa anoo warantide muxuu idin saara yah haa sax weeye sax wey anaa qaldaya maa ta'tiina soo nafyi meesha kuma jiro waka maa ta'tiina nooma timaadide oo haddaan noo timaado maxaan samayn lahay maxaan ka dhalan lahay maanshahaada fatuxadianaa sax washtaradnaa waxaanu sharda oga dhignay kownuhu maxd inuu yahay ixtiraazan isaga meesha oga saarno min naxwi qowlika dhaahisi weeye maa tasaalu kama suulaysin yahow ta'tiinaa inaanoo imaanay sidoo fatuxadiunaa anoo warmaysoma godaytan fatuxadiunaa anoo warmaysid sababtu maxay tahay wamaa ta'tiinaa noo imaan maysid ilaa haddaa noo timaado fatuxadiunaa waa noo waramaysaa haye faina macnaahuma macnahoodu al-ihbaatu weeye falidaalika saa daraaddeed ayaa wajaba rafcuhumha in la godaa waajib noqotay ama alawaltan koowaad seebe shardigu muxuu aha nafyinu meesha jooga soo maahan meeshana nafyi baa ujeedaa maa tasaalu soo nafyi maa maa xarfu nafyi see u dhigi kartaa meesha way sugan tahayoo waa ma garanaysaa maxaan dhahaa waa muhbat see u dhigi kartaa ama alwalu falina zaala kelmada zaala ayaaba u samaysan linafyi diidma u samaysan zaala diidma u samaysan kow soo wa dakhala calayhi nafyu nafyi kalena wuu galay oo ah laa wa nafyu nafyi laba nafyiyo iska daba yimina ihbaatun meeshii waxay sheegayaan in ay muhbat tahay oo positive tahay tilmaamayaan waataan sooaatay oo la yidhaahdo lagu dara meenis maxay isla noqdaan haddaa mins five lagu daro mins five maxay noqdee waa mins ten miyaysan ahayn wax la kala jaray ma jiraan marka wuxuu leeya meeshan laba nefyi baa isu yimaaday marka nefyi nefyi la yimaada muxuu keenaa ihbaat buu keenaa naxwa xisaab bay gashay nefyi nefyi la yimaada maxay keenayaan ihbaat marka meeshan muhbat weeye buu yidhaahday maa tazaalu ta'tiina fatuxadiunaa baa dhahaysaa haye tan kale maxaan ku haystaa ilaaba ku jidho tan labaad soo maahan wa ama aani falintiqaadi nafyi nafyigii waaba buriba yaa buriyey biilaa buu ku buray warkaa waa ku dhacay soo maahan muxuu ku buray ilaa baa burisay buu ku leeyahay sheikhu raximah tacala see ku burisay ilaa muhbat bay keentaa ee wamaa muxamedun muxamed ma ahan markaan dhaho ilaa rasuulun rasuul mooyaane maxamed waxay u diidaysaa u sugta haddaan dhih wamaa rasuulun maxaa u diidaya rasuulnimo ilaa haddaan keenay maxay u sugtay rasuulnimadii marka nafyiga meesha ka wabaxyayba meeshana maxaa la nafyi inuu joogo baa la raba weeyaan xalkaa ku joojiya xadaa billaahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wcala ali sabi ajmaciin